alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey caalin calaa carshi baa'inun min khalqihi mawjuudun walaysa bimacduumin walaa bimafquud waa inagii nidhi mawjuud iyo mafquud ma aha iyo tacaabiirta la mida waxaa loo keenay min baabi alikhbaar asmaada ilaahay waa tawqiifiya oo magac aan ku soo aroorin nusuusta aan ku soo aroorin ilaahay laguma magacaabo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha magacyada ilaahayna waa wada wanaag badan yihiin xasana xataa lama odhan alxusnaa baa la yidhi waa ta'niisu axsan ismu tafdiil bay sheegaysaa sifaadka ilaahayna waa tawqiifiya iyaguna nas bay ku taagan yihiin waa in nas loo helaa waxa rabbi lagu sifaynaayo waa in daliil loo keenaa laakiin baabu likhbaar baabu likhbaari can illaahi tacaala awsacu min baabi asifaati waalasmaa baabka sifaatka iyo baabka magacyadaba waa ka waasacsan yaho waa ka guda ballaadhan yahay waxaa loo shardinayaa uun wax xun inaanu koobsanayn baabulikhbaarkaas taasaa u shardi ah laakiin ilaaba ilaa in nusuusta lagu soo naqliyey lama shardiyo saas aawadeed bay culammadu yidhaahdaan baa'inun min khalqih ay yidhaahdaan mawjuud ay yidhahdaan qadiim ay yidhahdaan daa'im tacaabiirta waxaa laga tilmaamayaa magacnimo loogama jeedo haddii magacnimo looga jeedo waxay noqonaysaa khalad waxaa looga jeedaa tawdiix iyo sharax baa looga jeedaa lagu caddaynaayo ayuunbaa looga jeedaa waayahay mawduucii ku saabsanaa fanaa'u naar aynu soo sheegnay ibnu taymiya wuxuu kaga hadlayaa kutubtiisa mawaadic cadiida dar'u tacaarud alcaqli waalnaqli waa ku sheegayaa waxaanu tilmaamayaa inayna baaba'ayn wuxuu kale ku sheegayaa bayaanu talbiis aljahmiya iyadana wuxuu ku sheegayaa inaynay baaba'ayn wakada majmuucada la ururiyey majmuuc alfataawa bijamci bni qaasim wabnih waa ku sheegaya ha yeeshe waxaa aad uga qayb qaatay in warkaa loo nisbeeyo ma aada u caanbixiyey ciddii sheekha khilaafsanayd baa warkan ka naqliso oo ka sheegtay yacnii naqliga cidda mukhaalifiinta ahi ay ka naqliyeen oo qaarkood ay yidhaahdeen isagaannu ku radinaynaa oo ay rasaa'il ka qoreen ayaa aad uga qayb qaatay mawduuca in loo nisbeeyo laakiin waa innaga sheegnay inaynay ka sugnayn inuu sidaas doortay inaynay ka sugnayn amaa aasaarta la soo wariye saxaabada qaar laga sheegaayo saynu tilmaannay aasaartaa waxba kama asixin sancaani wuxuu ku sheegayaa risaaladu mawduuca ka qoray araddu calaa man qaala bifanaa'i aljannati waannaar risaalada mawduuca ku saabsan rafcu lastaar taas ayuu ku sheegayaa inaan aasaartaasi wax ka asaxay aanu jirin lix saxaabi baana laga soo naqliyey miday ka asaxday kuma jiro xaafid ibnu xajar bacdi ka mida wuxuu sheegayaa sanadku inuu daciif yahay laakiin sancaani wuxuu caddaynaya inaan waxba ka asixin wa kadalika isaguna wuxuu caddaynayaa asaarta mid quroo ka asaxay inaanu jirin asaartaa laftooduna ma sheegayaan in naartu baabba'ayso laakiin dadkii ku jiray laga saaraya ayay sheegaysaa laakiin yadaa baaba'aysa ma tilmaamayso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii aasaartaa wax ka asixi lahaayeen waxaa lagu xambaari lahaa cidda laga saarayaa inay yihiin ahlu tawxiidka kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn la yimi ee naarta galay kuwaasaa lagu xambaari lahaa oo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan dabaqad gaara qayb gaara oo naarta ka mida ah iyaga lagu ciqaabaa marka taas ayaa laga saarayaa oo haawanaysaa lagu fasiri lahaa inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen daliil sheegaaya in dabaqad gaara la gelinayo ma hayno waana dhici kartaa shay waaxidi laba ta'siiroo kala duwan ama laba saamaynayadoo kala duwan inuu sameeyo oo isla naarta in la geliyo ciddii ahlulkabaa'irkee dembiyada waaweyn la timi si loogu daahiriyo iyo ciddii gaalada ahayd labada noocba haddana ciqaabta lagu ciqaabayaa ay kala duwanaato maanic kuma sugnay yidhahdeen bacdu ahlicilmi say doonta ha ahaatee aahaartaasi ma sugna hadday asixi lahaydna waxay sheegi lahayduun in dadka ahlu tawxiidka ee dembiyada waaweyn la yimi in naarta la geliyey in laga saarayo taana waxaa ku soo arroortay adillo kale adila saxiixa ayaa ku soo aroortay mutashaabihaad qur'aana waa dhacday inay qaar u daliishadeen laakiin deliil uguma jiro calaa kulli xaal taasna mawaadic kale ayaynu kaga hadalnay oo hadda waa iska dhaafaynaa sheikhu waxau uhi raximahu allah waalkhalqu mayituuna biaajaalihim makhluuqaadku waa dhimanayaan ajalladoodii iyo goortii loo qoray geeridooda ee noloshooda ku dhammaanaysay ayay dhimanayaan cinda nafaadi arsaaqihim waxay dhimanayaan marka risiqyadoodu dhammaadaan ayay dhimanayaan iyo wainqitaaci aathaarihim raadadkooduna ay go'aan xaaladdaas ayay markaa dhimanayaan wuxuu sheikhu inoo sheegayaa raximahullah in makhluuqaadku ajal leeyihiin oo mid walba noloshiisu wakhti ku dhammaanayso wakhtigaana loo qoray wakhtigaana aynay dhaafayn kullu nafsin daa'iqatu almowt naf kastaaba waxay dhadhaminaysaa geerida goortaa loo qorayna ma dhaafayso fa idaa jaa'a ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka ajashoodu ay timaaddo laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacad kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan in yar kama horraynayaan wakhtigii loo qoray in yarna kama dibdhacayaan saacaddana waxaa loo jeedaa aqallu juz'in min alzaman walow kaanat laxda kula ilbidhiqsi ku tahay wakhti yar ama wakhti ka ugu yar baa loo jeedaa saacadda hadda aynu naqaano lixdanka daqiiqa a ah loogama jeedo waxaa laga tilmaamayaa wakhti yar kama hormarayaan kamana dibdhacayaan walow wakhtigaasi haba noqdo sakan ama ilbidhiqsi ha noqdabe ama ha ka badnaadabe nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ayuha annaas ittaquu allah wa ajmiluu fi alab fa inna nafsan lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha dadow ilaahay ka baqa wanaajiya doonista arsaaqda doonaysaan waayo nafna ma dhimanayso ilaa arsaaqdeeda ay dhammaysato laasato wa in abta'a canhaa haba ka dibdhece fattaquu allaha wa ajmiluu fi alab khuduu maa xalla wa dacuu maa xarum qaata wixii xalaal noqday oo xalaala qaata wixii xaaraanana ka taga riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ina ruuxa alqudusi nafatha fi ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu allaha wa ajmiluu fi alab ruuxulqudus oo jibriil ah ayaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam qalbigayga wuxuu ku tufay inaan nafna dhimanayn ilaa arsaaqdeeda iyo ajasheeda iyo cimrigeeda ay laasato dhammaystirato inaan nafna dhimanayn markay cimrigeedii iyo arsaaqdeediiba dhammaysato markaasunbay dhimanaysaa fattaquu llaha wa ajmiluu fi alab allah ka baqa wanaajiya doonista arsaaqda doonaysaan bimacnaa xalaal ku doona xaaraan ha ku doonina ruucana waxaa loo jeedaa qalbiga waxaa kale jira rawc iyo ruuc rawcu waa baqashada ra'du markay kor dhigantah ruucna waa qalbiga bidammi ra'du markay godan tahay waa qalbiga haddaba marka laynoo sheegay ruuxna ajashiisii inaannu kana hormarayn kana dibdhacayn qof weliba ajashiisii inuu dhimanayo mid ka hormaraya iyo mid ka dibdhacayaa toonna inaanu jirin maxaa lagu xambaarayaa axaadiista soo aroortay ee sheegaysaa man axaba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aarihi falyasil raximah xadiiska saxiixaynka nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam kii jeclaysta in arsaaqda loo fidiyo loo ballaadhiyo raadkiisana loo dibdhigo qaraabada ama raximka ha xidhiidhiyo xadiiska daahirkiisu wuxuu ku tusinayaa arsaaqdii in la ballaadhinayo oo sabab ay u tahay qaraabo xidhiidhintu raadkiina in la dib dhigaayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen qaraabada in la xidhiidhiyaa waa sabab keensanaysa arsaaqda in la ballaadhiyo iyo in qofka cimriga loo dheereeyo waa sabab keensanaysa laakiin sababta iyo musababka mid weliba waa qoran yihiin oo waxaan hore u qornayn ma aha in dib laga siinayo ee qof walba waa la sii qoray kan baa qaraabadiisa xidhiidhinaya cimrigiisu waa dheeraanaya ilaa wakhtigaasuu noolaanayaa kan baa qaraabadii gooynaya cimrigiisu waa gaabanayaa ilaa wakhtigaasuu noolaanayaa mid walba waa u qoranta kan baa qaraabadiisa xidhiidhinaya arsaaqdaa loo waasicinayaa risiqaasi waa maktuuboo waa qoran yahay sababtii keensatayna waa qoranta maaha lawxulmaxfuudka ashyaadaasi inaynay ku qornayn haddii la yidhahdo sowta maxwiga ku jiraan yamxu llaahu maa yashaa'u wa yuhbit ilaahay wuxuu doonuu masaxaa wuxuu doonana waa sugaa laba tafsiir baa aayadda ku suganee culamada qaar waxay ku fasireen fi lumuuri alqadariya umuurta qadariga ah ayuu waxna masaxaa waxna sugaa tafsiir labaadoo aayadda ku sugani waa jiraa oo odhanaya waxaa loo jeedaa fi alaxkaami asharciya axkaamta sharciga ah baa maxwiga isbaatku ku dhacaya naasikh iyo mansuukh baa jira xukum hore ayaa la nasakhayaa markaasuu mansuukh noqonaya wuxuu ka dhigan yahay in la masaxay xukun kalaa la sugayaa bimacnaa camal falkaa laga masaxay amaba tilaawadiisaba waa la masaxay lafteeda naskii waxaa jira naskhu tilaawa iyo naskhulxukmi inay israacaan iyo inay kala hadhaan labada mid walibana waa dhacdaa qur'aan tilaawadiisu baaqi tahay oo la akhrinayo qur'aannimo loo akhrinayo o lagu cibaadaysanaayo laakiin xukunkiisi la nasakho aan lagu camalfalayn waa jiraan qaar tilaawada la nasakhayna waa jiraan oo xukunkii baaqi yahay ama xukunkii aanu baaqi ahayn labada nooc mid walba marka qowlka odhanaya umuurta qadarigaa ah loo jeedaa yamxu allaahu maa yashaau wa yuhbit waxay ku xambaareen culammadu haddii saa lagu fasiro oo lagu socdo maxwiga iyo isbaatku wuxuu ku dhacayaa qoraallada ka sokeeya lowxulmaxfuudka oo waxaa kala jira qoraallo kala duwan qoraalka lowxulmaxfuudkee weyn baa jira qoraallo ka sokeeyaa jira oo uu ka mid yahay qoraalkii la qoray markii aadam la abuurayey afartan sano ka hor ataluumunii calaa amrin qad katabahu allaahu calaya qabla an ukhlaqa biarbaciina sana waa xadiiska ku soo aroortay xadiiskii faxaja aadamu muusa qoraal kalaa jira waa qoraalka cumriga ee ilmuhu markuu uurjiif yahay ee uurka hooyadii ku jiro malagga loo soo diraayo oo isagoo uurka ku sugan la qoraayo arsaaqdiisa iyo ajashiisa iyo camalkiisa iyo shaqi iyo saciid kuu yahay la qorayo waa qoraal saddexaad qoraal afraad waa qoraal sanawi ah afartaa qoraal baa jira afartaa qoraalba waa ka horreeyaan camalka uu ruuxu samaynayo amaa qoraallada laga qoraayo qofka marka uu camalka sameeyo laga qoraayo wa kaatibu alxasanaat wa asayi'aat ay qorayaan isagu qoraalladii qadariga ahaa kama mid ahaa waayo shaygu markuu dhaca dabadeed baa malaa'igtu qorayaan marka maxwiga iyo isbaatku wuxuu ku dhacayaa qoraallada ka sokeeya laxulmaxfuudka lowxulmaxfuudka laakiin waxba lagama masaxayo waxna laguma darayo maxwiga isbaatka dhacaya horay ugu qornaayeen sidaas aawadeed buu allah wuxuu yidhi yamxu allaahu maa yashaau wa wacindahu umu cindahu marka wa cindahu ummulkitaab waa ka dambaysaa idan maxwigee isbaatku isaga haleeli maayo dariiqadaa culammada qaar baa maray oo waxay yidhaahdeen xaqiiqatan baa cimriga loo dheereeyaa oo waa sabab keensanaysa cimri dheeraynta laakiin taa macnaheedu ma aha wixii looxul maxfuudka ku sugnaa in laga baxay ama la khilaafay inuu ruuxan cimrigiisu dheeraanayo iyo inuu gaabanayo mid walba waxay ku qornayd looxulmaxfuudka siday ugu qornayd bayna u dhacaysaa idan takyiir ku dhacay ma jiro looxulmaxfuudkii ahlucilmiga qaarkood weji labaad bay xadiiskan ku xambaaraan oo waxay yidhaahdaan cimriga xaqiiqatan in la dheeraynayaa ma jirto ee intii u qornayd bes weeyi laakiin meel kalaa laga dheeraynayaayo xagga tirada ma aha waa xagga tayada iyo barakada cimrigu waa isla intiisii ee cimriguunbaa loo barakaynayaa markaasaa waxaa laga yaabaa acmaal badan in loo sahlo inuu ku qabto cimrigaa gudihiis waa jirtaa culammada qaarkood oo cumrigoodu aanu dheerayn oo cumrigoodu gaabnaa haddana ilaahay inuu u sakhiray acmaal fara badan inay ku qabteen cumrigoodii gudihiis kutubo badan iyo musannafaad badanna ay ku allifeen marka cimrigii isagoo intiisii ah ayaa barake loo gelinayaa sida loogu dibdhigayaa waa sidaas waa in la barakaynaayo oo nafci badan iyo wax badan uu ku xasilinayo jamaahiirta culammadu waxay maraan wejigaa barakada taasay maraan dadka qaarkood waxaa dhici karta iyadoo cimrigeedu dheer yahay haddana camalkoodu inuu aad u yaraayo wax fiican aynay ku qaban oo miduu labanlaab cimrigiisu uga badnaa acmaashu qabtay nuskeed aanu la iman albaraka min allah barakadu xagga ilaahay bay ka ahaatay marka ruuxana wax walba waa qoran yihiin wax walba waa loo qoray ruuxa waxaa loo qoray inta uu noolaanayo hadday sannado tahay hadday bilo tahay hadday maalmo tahay hadday saacado tahay hadday daqiiqada tahay hadday sakanna tahay xataa waxaa tirsan inta goore uu neefsanayo inamaa nacuddu lahum cadda nacuddu lahum cadda waxaanu u tirinaynaa tirin culammada qaar waxay ku fasireen nafaskaa la tirinayaa neefta waxaa tirsan inta goor e uu neefsanayo cimrigiisa imisuu neefta sii jiidayaa imisuu se markaa soo tuurayaa markaa neefaheennaa tirsan inta goor aynu neefsanayno marka mar kastaynu neefsanno cimrigeennii qayb baa tagtay ile neefsigaa tirsane hadha waxay noqonaysaa neefsi uma hayo tallaabo uma hayo xaraka uma hayo yaa arsaaq uma hayo wax walba waa ka dhammaadeen wax waliba markay saa uga dhammaadaan la wuxuu maal haysta hadduu is yidhaahdo bixi daqiiqad loogu kordhin maayo taajirka adduunyada ugu xoolaha badan hadduu is yidhaahdo cimrigaaga marka ay ka dhammaato hal daqiiqad ha lagugu kordhiyo ma heli karo cinda nafaadi arsaaqihim wainqitaaci aahaarihim tallaabadu waa tirsan tahay wax weliba waa tirsan yihin meeshii loo qoray ayuu ruuxu ku dhimanayaa sababtii loo qoray inuu ku dhimanayo ayuu ku dhimanayaa asbaabaha markaa dhimashada keensanayaa waa kala duwan yihiin laakiin dhimashadu waa mid qura waman lam yamut bisayfi maata bikayrihi tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidu kaan seef ku dhiman wax kaluu ku dhimanaya asbaabaha ayaa tirsamay oo farabatay laakiin geeridu waa mid qura wuxuu dhintay wadnaha istaagay waa la dilay xaadis buu ku dhintay gaadhaa la dhacay guri baa ku gubtay meel buu ka soo dhacay asbaabaha la sheegayuunbaa kala duduwane geerii waa geeri uun waa mid qura geeri tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidu ragcayaa yar iyo kibir iyo colaad cayn walba u dhimay cudurna waa dilaa kaan markaas calaf u laabnayni waxay la macno tahay beydkan uma hum bacda adagdati fi lqubuuri musaa'aluun intaa dabadeed bacda daqdati cidhiidhiga lagu cidhiidhiyey ee la ciijiyey ama la cidhiidhiyey ee dhulku qabtay fi lqubuuri xabaalaha gudahooda lagu cidhiidhiyey bimacnaa sidaa uu qabtay waa qabasho hal mara musaa'aluuna waa la weydiinayaa waxaa jira saddex daarood baa jira ama saddex caalam caalam dunya iyo caalam alaakhira iyo caalam albarzakh ama daaru dunya iyo daaru albarzakh iyo daaru alaakhira daartii adduunyo waa taa aynu hadda joogno weeye daarul aakhirana waa daarta aakhiro ee jannada iyo naarta ay ku sugan tahay ee dadka marka la soo saaro ilaa waxaa ka dambeeya la kulmayaan bacsiga laga bilaabo ilaa wixii ka dambeeya waxaa jira caalam ama daar labada u dhaxaysaa jirta oo barzakh la yidhaahdo waa teed dhexe yaa mar waxa lagu tiriyaa xagga aakhirada sidaas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdaan rumaynta aakhiro la rumaynaayo ila yowmul aakhirka in la rumeeyaa waxay ka mid tahay arkaanta iimaanka waxaa soo gelaya kullu maa yakuunu bacda almowt wax kastoo jiraaya ama ahaanaya geerida dabadeed yowmul aakhirka in la rumaynaayay soo gudagelaysaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen alqabru awalu manaazil alaakhira waa soo aroortay qayb dhexo oo markaa barsakha inay tahay culammada qaarna waa ku sheegaan xabaasha marka ruuxa la dhigo oo la aaso dhulku waa yaro gujinayaa waa daqda dhulku waa yaro gujinayaa qabasho hal mar ayuu saa u gujinaya dadka qaarkood si sahlan buu u gujinayaa qaarna si aad u daran buu u gujinayaa marka daqdadu isku si maaha waxaa xadiis ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina lilqabri daqdatan low kaana axadun naajiyan minha najaa minha sacdu bnu mucaad qabriga waxaa u sugnaatay daqda gujin dhulku sidaa qofka u gujinayo haddii cidi ay ka badbaadi lahayd sacdu bnu mucaad baa ka badbaadi lahaa xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo khayrkood baa soo wariyey albaanina waa saxiixinaya laakiin gujada uu sacd ibnu mucaad gujiyey riwaayaadka sheegaya inay aad u darnayd oo feedhuhu ay isdhaafeen ma sugna marka dadka qaarkood calaa kulli xaal kuma darna qaarna waa ku daran tahay waxay bacdi yidhaahdeen dhulku dadka waxay uga dhigan yihiin hooyoo kaley uga dhigan yihiin oo asalkay ka soo jeedaan oo aadam ah waxaa laga abuuray ciidda dhulkaa laga abuuray marka maadaama dhulku hooyo oo kale ka dhigan yahay hooyadu marka ilmaheeda weydo oo ay dabadeed hesho laabtay ku dhajisaa waa ku dhejintii bacdi baa yidhi allahu aclam daqdadaa waxaa ilaahay laga baryaa inuu kaa fudaydiyo inuu kuu fudaydiyo allaahuma hawin calaya dakdat alqabr cadaabulqabriga ilaahay waa laga magan galaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar ila aakhiri waata laynoo sunneeyey oo laynoo sharciyeeyey salaadda intaynaan ka bixin inaynu ku ducaysanno ducadaas cadaabulqabriga ama afar ilaahay laga magan gelaayo cadaabulqabrigu ka mid yahy haddaba dakdat alqabri odhan maysid ilaahay iga badbaadi waayo xadiisku wuxuu sheegayaa cidi inayna ka badbaadayn ee ilaahw ii fudaydi oo ii sahal oo haygu dhibin taas ilaahay in laga baryo weeyaan qabashada dabadeed ruuxii qabriga la dhigay waxaa la su'aalayaa su'aalihii baa la su'aalayaa as'ilata alqabr su'aalihii qabriga su'aalahana shardi uma aha qabrigu ee ruux kastoo dhintaa la su'aalayaa hadduu cadaabulqabri mutaystayna cadaabulqabrigu waa la kulmayaa hal la aaso ama yaan la aasin badi ha liqdo bahal ha cuno arrada korkeedaba ha lagaga tago oo halkaa ha ku lafoobo ciiddu ha ku cunto ha la gubo si kastaba ha u dhacdee qabrinimadu u sharti ma aha la xabaaliyaa ama lama xabaalinaa mar waa la su'aalayaa as'ilata alqabr alqabri ama naciimuulqabri nooca markaa u mutaystay ama u ehelka yahay ama loo qoray ayaa lala kulansiinayaa hadday cadaab tahay iyo hadday naciim tahay mid walba waxaa ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam marka addoonka la dhigo qabriga gudihiisa la dhigo oo ciidda lagu rogo oo ay ka jeestaan dadkii aasayey ay ka laabtaan isagoo sanqadha kabahooda sii maqlaya ayaa laba malak u yimaadaan markaasay waxay weydiiyaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray ama axaadiista qaarna waxaa ku soo arooray wamaa kunta taquulu fii hada arajul rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma axaadiista qaarna waxay sheegaysaa waxaa lagu yidhaahdaa wamaa kunta taquulu fii hada arajul ninka maxaad ka odhan jirtay iyagoo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam u tilmaamaya kii muuminka ahaa isagu waa jawaabayaa jawaab saxa rabbiya allah wa diiniya alislaam wa nabiyi muxammadun sala allahu alayh wasalam kii munaafiqa ahaa ama shakisnaa isaguna wuxuu odhanayaa haah haah laa adrii samictu annaasa yaquuluuna shay'an faqultuh ma garanaayo buu yidhahdaa dadkoo wax ku hadlaayaan maqlay anna waan iska idhi saasuu ku jawaabaa xaddiis kale waxaa ku soo aroortay cumar inuu nebigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam in qabriga laysku su'aalaayo su'aalaha markaasuu wuxuu yidhi cumar wa macanaa cuquuluna caqliyadeedii ma nagu sugan yihin marka nala su'aalayo markaasuu yidhi haa markaasuu bifiihi alxajar ya bimacnaa malaga dhagax baan u dhiibaynaa marka yacnii jawaab saxanoo bimacnaa aanu waxba ka soo celinayn baan ugu jawaabaynaa labada malaka wax su'aalaya waxay ku yimaadaan yacnii suurad midab markaa madowa ama asraq oo kale ku imanayaan xoogaa cabsigelin baa ku jirta midna munkar baa la yidhaahdaa midna nakiir baa la yidhaahdaa munkar waa bifatxi alkaaf laa bikasriha munkar iyo nakiir ayaa la yidhahdaa xadiiska munkar iyo nakiir magacaabayana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada tidhi waa xasan waxa buu soo naqlinayaa muxaqiqu inuu markaas saxiixiyey laakiin taxsiin baan moodaayay cidda lagu sugaayo hadalka xaqa ahi waa ciddii iimaanka iyo camalka saalixa la iman jirtay yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli althaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhirah wa yudilu allahu aldaalimiin wa yafcalu allahu maa yashaa allah wuxuu inoo sheegay in kuwa mu'miniinta uu sugaayo hadalka sugane xaqa ah uu ku sugaayo ifka iyo aakhiraba inuu ku sugayo fi lxayaati addunyaa waxay culammadu yidhaahdeen inta uu nool yahay ayaa lagu sugayaa markaasaa wuxuu ku dhimanayaa iimaankii iyo towxiidkii ayuu ku dhimanaya wa fil aakhirana waxaa loo jeedaa qabriga gudihiisa ayuu ilaahay ku sugayaa hadalka xaqa ah markay malaa'igtu su'aalayaan markay malaa'igtu su'aalayaan bacdi kale culammada ka midii weji kale inay ku fasireen wa fil aakhira in laga tilmaamayo aakhire marka la soo saaro waa jiraa laakiin wejiga hore ayaa arjax ah cadaabulqabriga waa in ilaahay laga magan galaa oo lagu dadaalaa salaadaha salaad kastaba intaan laga bixin in ilaahay laga magan galo cadaabalqabriga allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar wa min fitnati almaxya walmamaat wa min fitnati almasiixi addajaal xadiidkana waxaa ku soo aroray amar siaa la amrayo saas aawadeed sheikhii taawuus la odhan jiray taawuus ibnu kaysaan oo taabiciinta ka mid ahaa ubadkiisa waa ku garaaci jiray hadday ka tagaan wuxuu albaani odhanayaa waxay ku tusinaysaa inuu ka qabay inay waajib tahay ayay ku tusinaysaa wa bacda albilaa manshuuruun markay baaba'aan dabadeed ee ciiddu cunto manshuuruuna waa la soo saarayaa oo waa la soo noolaynayaa wa yowma alqiyaamati ilaa rabbihim maxshuuruun maalinta qiyaamo gudaheedana xagga rabbi baa loo kaxaynayaa loo ururinaya xashrigu waa jamci wa lisulaymaana junuudu ay jumic walada alcardi calayhi muxaasabuun bandhigga ilaahay loo bandhigaayo agteedana waa la xisaabayaa khalqiga mid xisaab sahlan la xisaabo iyo mid xisaab daran la xisaabo mid walba bixadrati almawaasiin waxaa lagu xisaabayaa miisaannadii oo jooga aalaadkii wax lagu miisaamayo jooga almawaasiin waa jamcu miisaan wa nashri suxufi dawaawiin iyo diiwaannadii qornaa ee camallada addoommada lagu qoray waraaqahoodii fidinta la fidinaayo ayaa lagu xisaabaya yacnii mawaasiinta ay ku cadfan tahay ay wa bixadrati nashri suxufi dawaawiin kutubihii camallada lagu qoray iyo diiwaanadii lagu qoray camallada waraaqahoodii oo fidsan joogistay joogaan baa lagu xisaabayaa iyagana waxba aynay maqnayn faylalkiisii baa la daba wadaa oo aan xabbadi ka maqnayn yaa hal warqadoo la waayayaa ma jiro wax kastoo yar iyo wax kastoo weyn baa ku yaalla axsaahu allaahu wanasuuh ilaahay waa koobay camalladoodii madkuurka la soo sheegay ilaahay waa koobay oo ku dhacaya wax alla waxay sameeyeen damiirka waxaa la mariyey mujra ismi alishaara wa nasuuh iyaguna waa ilaaween ama la yidhahdo camal u celi axsaahu allaahu ay camalahum ilaahay waa koobay camalkooda camal lafdiga waa ka mufrad laakiin iyagii oo dhan baa loo idaafeeyey halkaasay cumuumka ka faa'iidaynaysa wanasuuh iyaguna waa ilaaween camalkoodii fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana waxaa la xisaabayaa fii yowmin maalin gudaheed baa la xisaabayaa maalintaasoo kaana miqdaaruhu qadarkiisu u ahaaday iyo qiyaastiisu khamsiina alfa sana konton kunoo sano la qiyaas ah oo sannawaadkaa tirsataan ah ayaa maalintaa keliya u dhigantaa ama la qadar tahay maalintaa gudaheeduu ilaahay xisaabayaa low kaana hayru allaahi caza wajal hadduu ahaan lahaa allah cidaan ahayni alxaakima bayna khalqih ka kala xukumaaya khalqiga ilaahay dhexdooda ka kala xukumaya cidaan ilaahay ahayn hadday ahaan lahayd waxay ku kala xukumi lahayd konton kun oo sano ayay ku xukumi lahayd laakinahu allaahu yeli lxukma baynahum bicadlih ha yeeshe ilaahay ayaa yeli lxukma ee maamulaya ama tawallinaya alxukma baynahum xukunka dhexdooda la kala xukumayo ilaahay baa maamulaya bimacnaa waxaway samaynayoo kala xukumaya weliya yeli yani arrinkaa waa isagaa tawalliyo mas-uul ka noqdaa loo jeeda laakinahu allaahu ha yeeshe ilaahaybaa yelilxukma maamulaya xukunka baynahum dhexdooda la kala xukumaayo wuxuu ku maamulayaa bicadlihi cadaaladdiisa wakada bifadlih cadligiisa iyo fadligiisu ku maamulayaa waayo dadka qaarna wuxuu kula dhaqmayaa bifadlih qaarna wuxuu kula dhaqmayaa bicadlih bimiqdaari alqaa'ilati fi dunya qadar la qayluulaysto fi dunya adduunyada gudaheeda lagu qayluulaysto qadarkeedoo kale ayuu ku kala xukumaya yacni saacad buu ku kala xukumaya waa qadar aad u yar wa huwa asracu alxaasibiin ilaahay cid wax xisaabta waa ka xisaabtiisu ugu degdega badan tahay kamaa bada'ahu lahum min shaqaawatin wa sacaada kamaa bada'ahu lahum siduu u bilaabay markii hore min shaqaawatin wa sacaadatin ugu bilaabo ugu qadaray inuu midna shaqi noqonaayo midna saciid noqonayo midna liibaanayo midna hoogayo yowmaidin yacuuduun ayay maalintaa u soo noqonayaan kamaa bada'akum tacuuduun fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qayb dadka ka midii fi ljannati jannaday ku sugan yihiin maalintaas wa fariiqun qayb kalena fi saciir naarta ololka badan bay ku dhex sugan yihiin sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah khalqigu markay dhintaan inay baabba'ayaan oo ciiddu cunayso ay ramiim noqonayaan yacni waa isbeddelayaan ciiddaasaa cunaysaa wixii daliil ka reebay mooyaane intii kale ciiddaa cunaysaa waxayna ciiddu cunayn cajba danab lafaha dhabarka lafta ugu hoosaysa ee lafturuqda iyadoo dhan weliba ma aha in gudaha ku jirta cajbudanab la yidhaahdaa oo yar ee lafta lafaha dhabarka ugu hoosaysa silsiladdaa taxan fiqaara adahri ta ugu hoosaysoo dhammaystiran ma aha ee in gudaha ku jirta oo dhuuxeeda ah intaasaan ciiddu cunayn markaa laftaas lafturuqda ah inta gudaheeda ku suganay yar taasaa la yidhahdaa cajbu danab iyadu ma baaba'ayso ciiddu ma cunayso hadduu qofku gubto haddii wax kale ku dhacaan yacni iyadu waa hadhaysaa inta kale waa baaba'aysaa wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laysa min alinsaani shayun ilaa yabla ilaa cadman waaxidan wax aadamiga ka mida oo baaqi noqonaya ma jiro yacnii shay aadamiga ka mida ma jiro inuu baali noqdo oo baabba'a mooyaane ilaa cadman waaxidan laf keliya marka laga reebo xadiiskani wuxuu u tusaale yahay istisnaa'aadka iska daba dhaca haddii shay wax laga soo reebo oo isna kale ka sii dambeeyo oo ka daba dhaco aanu ku cadfanayna asalku wuxuu yahay kii la soo reebaa laga sii reebayaa yacnii shay aadamiga ka midii ma jiro inuu baali noqonayo mooyaane ee dhammaantii baali buu noqonayaa ilaa cadman waaxidan ilaa cadman waaxidan markaa xaggee ka hadhay kii la soo reebaa laga sii reeba oo shay aadamiga ka midii ma jiro inuu baali noqonayo baaba'aya mooyaane kulligii waa baaba'aya ilaa cadman waaxidan laf keliya marka laga reebo iyaduu baali noqon mayso laftaasi waxa weeye waa cajbu danab sida xadiiskuba sheegayo wa minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaama isagaana khalqiga laga tarkiibinaya layska saarayaa maalinta qiyaame xadiiskaasi waa saxiix waa bukhaari iyo muslim jamaahiiru ahlicilmina waxay ku tageen daahirkiis oo waxay yidhaahdeen acdaada aadamigu dhammaan way baabba'ayaan laftaa yar ee keliya mooyaane jumhuuru ahlicilmi saasay mareen daahirka xadiisku sheegayo ha yeeshee waxaa laga sheegay shiikha kitaabkan qoray anigu meeluu ku yidhi ma arag laakiin shuraaxdu aadu waxay uga soo naqlinayaan inuu yidhi cajbudanabkuna waa baabba'ayaa ee waa ka riiq dambaynaya ashyaada kale culammada axaadiista sharxaysa aad bay warkaa u soo rarayaan wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar akhada bidaahirihi aljumhuur faqaaluu laa yabla cajbu danab walaa yaakuluhu turaab wkhaalafa almusaniyu faqaala ila huna bimacna alwaaw ay wacajbu danabi aydan yabla xaafid ibnu xajar baa odhanaya wuxuu ka sheegay musani isagu wuxuu qabaa ilaadaa la macno ah waawulcadfi marka macnuhu wuxuu dhacaya wacajmu danabi aydan yabla ilaaduna bimacna alwaaw inay noqoto culammada carabiyada qaar baa suga oo faraa iyo akhfash ayaa sheegay marka halkan bimacna alwaaw way u soo aroortay yidhahdeen ha yeeshee xaafid ibnu xajar waa radiyey oo wuxuu yidhi wayaruddu man farada bihi lmusaniyu altasriixu biana alarda laa ta'kuluhu abadan kama dakartuhu min riwaayati hammaam ha yeeshee waxaa raddinaya waxaa musani la gaar noqday caddaynta la caddeeyoo la bacdhabay oo la caddeeyey in arladu weligeed aynay cunayn xadiiska uu ishaarayana waa xadiis markaa lafdigiisu yahay ina fi linsaani cadman laa ta'kuluhu alardu abada fiihi yurakkabu yowma alqiyaama qaaluu ayu cadmin huwa qaala cajbu danab rawaahu ibnu xibbaan culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen saas aawadeed qowlka musani loo nisbaynaayo bacdi badan baa u nisbeeyey hataa ibraahiim allaqaani jawharadiisa nadmigaabuu beyt ku tilmaamay oo abyaadda beyt baabuu ku cabbirayaa musani inuu sida kale maray shuraaxdiisa sharaxdayna saasay iguna marayaan markii hore aad baan u istiqraabay laakiin markii shuraxulaxaadiis xadiiskan ciddii sharaxdaaba ay soo naqlisay dee waxay noqotay in layska sii daayo waayahay saxiixu wuxuu yahay sida jumhuurka ahlicilmigu ay sheegeen culammada jamaahiirtoodu siday sheegeen baa saxiixa dawaahiruladillana ay tilmaamaysa ha yeeshee dadka inay baaqi noqonayaan waxaa laynoo sheegay nebiyada oo nebiyada ciiddu cuni mayso waxaana ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray in nebiga sala allahu alayh wasalam uu sheegay oo yidhi shimcaha waxaa farabadisaan salliga igu sallinaysaan farabadiya ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fa inna salaatakum tucradu calaya salligiinna waa lay soo bandhigayaa ee farabadiya salligaa igu sallinaysaan markaasay waxay yidhahdeen yaa rasuul allah wa kayfa tucradu calayka salaatunaa waqad aramta sidee lagugu soo bandhigayaa salligayaga adigoo ramiim noqday oo ciiddu ku cuntay sidee lagugu soo bandhigayaa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ina allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaada alanbiyaa ilaahay arlada waa ka xaaraantinimeeyey inay cunto jidharhka nebiyada inay cunto waa ka xarrimay oo xaaraan buu ka yeelay marka arladu cuni mayso xaddiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maajah iyo imaam axmed baa soo wariyey waana saxiix ma jiraan cid kaloo ciiddu aynay cunayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haa waa jiraanoo shahiidka laftiisa ciiddu cuni mayso daliil maxaa u haysaan markii la yidhi waxay yidhahdeen shuhadaa uxud dhowr iyo afartan sanno dabadeed ama afartaneeyo sanno dabadeed ayaa daadad soo saareen jidhkoodii qaar ka mida markaasaa waxaa la arkay iyagaan isbeddelinoo sidoodii ah oo aad mooddo in shalay la aasay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen taasi waxay tilmaamaysaa muddadaa inayna cunine laakiin ma caddaynayso ilaa yowmi alqiyaama inayna cuni doonin arrin markaa caddaynaya ma aha ee ixtimaal baa ku jira waxa kaloo la yidhi mu'addinka ilaahay dartii u addima aan wax mushqaayada ku qaadan isagana ciiddu cuni mayso xadiis baa lagu soo wariyey ha yeeshee waa daciif qaari'ul qur'aankana saas si leeg xadiis baa lagu soo wariyey laakiin ma asixin waxaa la hubaa nebiyada waatuu naadim ku yidhi wastahni min da lkhulfi cajba danabi wamaa atat bihi nusuusu kannabi khilaafkaa waxaad ka reebtaa cajbudanabka ka reeb iyo wixii nusuusi ku yimaadeen sida nebi oo kale ka reeb oo ciidda cuni mayso ashyaadaa kale aynu sheegnay wadaadkii tataa'i loodhan jiray ayaa isagu ku daray oo wuxuu yidhi laa ta'kulu alardu jisman lilnabiyi licaalimin wa shahiidin qatli muctaraki walaa liqaari'i qur'aanin wa muxtasibin adaanahu liilaahin mujri lfalaki calaa kulli xaal laakiin waxay u baahan tahay sixo daliil bay u baahan tahay xadiiskii sheegaaya qaaruun arladu inuu la sii go'ayo ou sidaa u sii dhaqdhaqaaqayo ilaa yowmi alqiyaamah ayuu xadiisku sheegayey bacdu ahlicilmi waxay ku dareen cuquubaba ha looga jeedo ciqaab u ahaatee in waxa weeye jasadkiisii la baaqi yeelay bacdi baa saa yidhi kullu shayin haalikun ilaa wajhah ashyaa'an baaba'in baa jira oo weligood jiraya arwaaxdaa ka mida nafuhu waxay leeyihiin gooray soo bilaabmeen oo la abuuray weligood ma baaba'ayaane weligood baaqi bay noqonayaan imaa mucadaba wa imaa munacama ama waa la cadaabaya ama waa loo nicmaynaya marka qofku dhimanayo maaha ruuxdii inay baaba'day ruuxdii waa la qaaday jasadkii iyo jidhkii iyo naftii baa la kala saaraye ruuxdii waa jirtaa mana baaba'ayso carshigu ma baaba'ayo jannadu ma baaba'ayso naartu ma baaba'ayso ajsaadualambiyaa ma baaba'ayaan siddeed ka mida ah ashyaadaas suyuuti ayaa wuxuu ku kulmiyey laba beyt ahlucilmiga qaarkood way sahwiyeenoo waxay u nisbeeyeen ibnuqayim laakiin waa sahwi laakiin cidda labada beyt lihi waa suyuuti amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi waalbaaquuna fii xayizi alcadam hiyo alcarshu waalkursiyu naarun wajannatun wacajbun waarwaaxun kada allawxu waalqalam wuxuu ka tegey ajsaad alambiyaa maalinta qiyaamo dadka waa la soo xashrinayaa waa la soo ururinayaa yani inta la soo saaro baa dabeedna la soo kulminaya bannaankii qiyaamadaa la keenaya carasaatu alqiyaama ilaahay baa loo bandhigayaa ilaahayna khalaa'iqda waa xisaabaya allah baa xisaabaya makhluuq uma dirayo oo odhanayo xisaaba ee allah baa xisaabaya uma ina calaynaa xisaabahum in xisaabuhum ilaa calaa rabbii qolyaha raafidadaee shiicada ahi waxay yidhaahdaan khalaa'iqda waxaa xisaabaya aakhiro sida kutubtooda ku qoran caliyu bna abi taalib baa xisaabaya kulaha ya allah baa xisaabaya khalaa'iqda makhluuq xisaabaya ma jiro miisaannadii lagu miisaamayey camallada waa joogaan markaa la xisaabayo waraaqihii iyo diiwaannadii ku qoraayeen camalladuna waa yaalliin mid maqani ma jiro camalladoodina wax laga sahwiyey ama laga dhaafay ama markaa qaladan looga tegey kuma jiro malaa'ig umane ah oo aaminiin ah oo xaafidiin ah baa qoraysay wax weliba waa qoran yihin warqad ka luntayna ma jirto mid walba waxaa la daba wadaa wax alla wuxuu cimrigiisa kasbaday oo khayr iyo shar ah ayaa la daba wadaa maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid axsaahu allahu wanasuuh ilaahay waa koobay iyaguna waa ilaa weyn wixii dembiye aynu gallay ma aan fogaynba waxaynu gallay ma xasuusnin intaynu xan samaynay intee dembi inaga dhacay baa ilaaweynaa fii kitaabi laa yadilu rabbii walaa yansaa maa li hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha waa kitaabaan waxba dhaafayn wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar wax kastoo yar iyo wax kastoo weynba waa ku sadaraysan yihin oo waa ku qoran yihiin waxaan ku qorrayna ma jiraan kii miisaanadiisa khayrku ay cuslaadaan wuxuu gelayaa jannaadka waa loo nicmaynaya fa ammaa man haqulat mawaasiinuh fa huwa fii ciishati raadiya nolol raalli ahaansha u saaxiibu ku sugan yahay haddii miisaanadiisa khayrkiiyo xasanaadku ay cuslaadaan lama odhanayo qofku waa inuu wada xasanaad noqdaa oo innaba sayi'aad iyo dembiye aan laga helin ee haddii sayi'aadkiiyo dembiyadiiyo xasanaadka labada noocba laga helo waa la miisaamayaa haddii miisaanada xasanaadku ay cuslaadaan waa badbaadayaa waa nabadgelayaa waa foozay khasaare waa ka badbaaday waa guulaystay jannadii ayuu helayaa waa saciid haddii miisaanadiisa khayrku ay fududaadaan oo kuwa sharku cuslaadaanna markaana waa khasaaray laakiin hadduu asalkii tawxiidka haysto in yar oo tawxiida walow misqaala darra ha noqdee uu haysto khasaarihiisu mid dhammaystiran ma aha nooc khasaaraabaa u sugnaaday oo aan kaamil ahayn waayo qadar tawxiida oo u nabadgalo saxiixa mar hadduu haysto naar ku waari maayo hadduuba galo oo aan la cafin wa cizatii wa jalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan waata ilaahay odhanayo maalinta qiyaame sida saxiixa ku sugan ilaahay baa wuxuu yidhahdaa cisadaydiiyo jalaalkaygaan ku dhaartay iyo weynidayde ka soo bixiyeen naarta kii yidhaahda laa ilaaha ila allaah iyada oo qalbigiisa ay ku sugan tahay qudhaanjo in la miisaana oo iimaani ay ku sugantay ifqaala dara darada waxaa la yidhahdaa waa asharu namla waa quraanshada ugu yar ee dhuudhi la yidhaahdo hadduu laakiin gaalnimo ku dhintay khasaaro dhammaystiran buu khasaarayaa oo abadi ah oo aanu marnaba naarta ka baxayn nacuudu billaahi min dalik nacuudu billaahi min alkhusraan kii ay isla ekaato khayrkiisa iyo sharkiisuba ay isla ekaadaan oo ay kala badan waayaan wuxuu noqonayaa asxaabu oo ilaahay ayaa fadligiisa ku badbaadinaya lam yadkhuluuha wahum yatmacuun marka hore hor ka geli maayaan laakiin waa rajaynayaan inay galaan ilaahayna marka dambe fadligiisu ku gelinaya waxaa la miisaamaya haddaba ma camalka mise waa ashkhaasta iyo dadka daatooyinka mise waa waraaqaha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la miisaamayaa camalladaa la miisaamayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la miisaamayaa waraaqaha camalladu ku qoran yihiin baa la miisaamayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen dadka laftoodaa la miisaamayaa waa salaasatu aqwaal qolada odhanaysa camalladaa la miisaamayaa adilada qaarkeed bay deliishadeen sida kelimataani khafiifataani cala alisaani haqiilataani fi lmiisaan marka in la miisaamayoy daahir ku tahay adilo badan bay soo qaateen qolada odhanaysa waxaa la miisaamayaa waraaqaha camalladu ku qoran yihiin waxay daliishadeen bacdu fa fatuudacu sijillaatu fii kifah walaa ilaaha ila allahu fii kifah waraaqihii dembiyadu ku qoraayeen waxaa la saarayaa kifid warqad yar oo kelimadda shahaadateynku ku taallo labada shahaado ay ku yaaliinna waxaa la saarayaa kefad kale marka in waraaqaha ay camaladu ku qoran yihiin la miisaamaya xadiiskaana daahirkiisu yahay xadiis albitaaqa xadiiskuna waa saxiix ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la miisaamayaa ashkhaasta iyo daatooyinka yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda nin weyn oo lafiya luud leh oo aad u buuran ayaa la keenaa maalinta qiyaame ilaahay agtiisa lama miisaan noqdo garab kaneeco ee xadiiska kale sheegaya cabdullahi ibnu mascuud markii addimadiisa bimacnaa xoogga addimadiisu ay faydmeen ayaa way dhudhuubnaayeen baa layi manjihiisu markaasaa saxaabada qaarkood ku qosleen tacajub ay la yaabeen dhuubnaanta ay dhuudhuuban yihiin daraaddeed markaasaa nebigu sala allahu alayh wasallam uu yidhi ilaahay agtiisa waxay ka culus yihiin buurta uxud ahlucilmiga qaarkood haddaba way kulmiyeenoo waxay ku kulmiyeen saddexdaba waa la miisaamayaa laakina alictibaara bilacmaal isma diidayso intaba miisaanku waa ku dhacayaa laakiin cibrada iyo tixgelinta waxa leh oo saamaynta keensanaya waa camallada khayr iyo sharba wejiga adilada lagu jamcinayaana ugu fiican waana sida marka ay doorteen bacdu ahlicilmi siday doorteen weeye miisaanka wax lagu miisaamayaa waa miisaan nooceeya jawaabtu waxay tahay waa miisaan kafada leh qolyaha muctasiladoo lumay iyagu waxay yidhaahdeen miisaanka fadale ma ahee waa cibaara can ilcadli waxaa laga tilmaamayaa un cadaalad in loo samaynayo laakiin adiladu waxay sheegaysaa miisaanka fadale inuu yahay yusaaxu birajulin min ummatii yowma alqiyaama uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ninka waxaa loo keenayaa sagaal iyo sagaashan waraaqood sagaal iyo sagaashan warqadood baa loo keenaya oo mid walba ay baaxaddeedu la eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto ayaa mid waliba la eg tahay sagaal iyo sagaashankaa waraaqood waxaa ka buuxa wada dembi baa ka buuxa ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa wax cudurdaara ma leedahay wax xasanaa ma leedahay markaasuu wuxuu yidhaahdaa intuu ninka xishoodo may rabbiyow melihi markaasaa waxaa loo soo saaraa warqad yar oo ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah markaasaa waxaa lagu yidhahdaa bala ina laka cindana xasanaat waxaa kuu sugnaaday agtayada waxaa kuugu sugnaaday xasanooyin iyo ajaro wax dulmiyo maanta lagu dulminayaana ma jirto markaasuu o oh, maxay ka taraysaa warqaddan yari waxaasoo dembi ah dulmi ma jira baa layidhi fa tuudacu sijillaatu fii kifa walaa ilaaha ila allaahu fii kifa waraaqihii faraha badnaa ee dembiyadu ka buuxeen kafad baa la saaraa kafa iyo kifa mid walba waa la yidhahda walkasru afsax in la hoos dhigo kaafkaana fasiixnimo badan warqaddii yarayda kalena waxaa la saara kafed fatasqulu lbitaaqatu wa tatiishu sijillaat xadiisku waa saxiix mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa miisaanka fadale in lagu miisaamayo ayaa xadiiskaasi caddaynaya idan waa miisaan xaqiiqi ah oo ka fadale ilaahay xaaje uma qabin ruuxan camalkiisa in la qoro wuxuu ilaahay ilaaweyne ma jiro waxaanu ogayna ma jiraan wax walba ilaahay waa ogaa wuxuu ilaa ilaawayaana ma jiro laakiin wuxuu malaa'igta ugu diray oo camalladiisa loo qoray si xujada loogu oogo malaa'igtuna ugu markhaati kacaan laba malag baana qoraya camallada midna xasanaadku qorayaa midna sayi'aadku qorayaa ka xasanaadka qorayaana xagga midig buu ku sugan yahay ka sayi'aadka qorayaana xagga bidix garabka bidix ayuu ku sugan yahay xagga garabka bidix ayuu ku sugan yahay ka xasanaadka qorayaana xagga garabka midig buu ku sugan yahay waayah wuxuu xisaabayaa maalin qadarkeeduu yahay konton kunoo sano waa yowmu alqiyaama maalinta qiyaame konton kunoo sano ayay u dhigantaa oo sannadihii adduunyada ah waa yowm waaxid marka aayaddii inbuu ka soo ikhtibaasay wuxuu haddaba sheikhu ku fasiray haddii ciddaan ilaahay ahayni ay kala xukumi lahayd konton kun oo sanaa xukunkaasi qaadan lahaa ha yeeshe ilaahay baa caddaaladdiisa ku kala xukumayo qadar adduunyada lagu qayluulaysto qayluuladu waa istiraaxatun fii nisfi nahaar waa nasasho la yaro nasto oo laysyaro tuuro maalinta bartankeeda yacanii wakhtigan gadiidka in yar la yaro jiifsadaa qayluulada la yidhaahdaa waa istiraaxa fii nisfi nahaar wain lam yakun macaha nawm hurdaba yaynay wehelin qadar la qayluulaysto ayuu ku dhammaynayaa wa huwa asracu alxaasibiin cid wax xisaabta ilaahay waa ka ugu xisaabta degdega badan xisaabtiisu ay ugu degdega badantah wallaahu sariicu alxisaab waxaa la soo wariyaa sheikh baa waxaa lagu yidhi sidee khalaa'iqdan tirada badan leh uu ilaahay ugu xisaabayaa maalin keli ah ama saacadu ugu xisaabayaa markaasaa wuxuu ku jawaabay iminkaba siduu u arsaaqayo oo arsaaqda mid uu arsaaqayaa kuwa kale aanu ka mashquulinayn ee mid walba halkiisa ugu arsaaqayo khalaa'iqdaa tirada badan leh laa yashqaluhu amrun can amrin arrin arrinkama mashquuliyo saasoo kale u xisaabaya dadka maanta adduunyada ku nool waxaa lagu sheegaa lix kun oo malyan iyo dheeraad bal waxaad ka soo qaaddaa marka dadka caynkaa yihiin waxaad qiyaastaa ashyaadii kale noolayaashaa ka warane dhulka ku dhaqnaa hadday jibankii yihiin hadday xoolihii yihiin hadday xayawaanaadka badda ku jira yihiin hadday markaa dugaaggii yihiin hadday ugaadhii yihiin hadday shimbirihii yihiin hadday cayayaankii yihiin hadday bahali hoose yihiin hadday bahalaa sare yihiin ya xataa alxasharaat ilahay waa arsaaqayaa mid walba risiqiisa goortii loo qor wuu imanayaa kuyuugii baa dheeraado maanta markaa risiqii dadka qaar baanu soo gaadhin la odhan maayo waxaa aad u layaab badan waqtiyada qaarkood dhagax baad kala jebinaysaa dhagaxaasi wuxuu kuula muuqdaa meel walba inuu ka malaasan yahay bartanka dhagaxaad waxaad ugu tegaysaa wax noolo ku jira alla meeluu ka galayna ma aragtid oo daloosha waa shay layaab badan dhagax la kala jebiyey bartankiisa in loogu tago noole manfad daloolana aan la arkayn oo la odhanaya halkanuu ka galay aan la arkayn waa shay layaab badan halka ayaa ku abuuray halka ayaa ku ogaa halka ayaa ku arsaaqaya marka khalaa'iqda arsaaqdoodu si aynay ilaahay qaarkood qaarka kale uga mashquulinaynin ayaa xisaabta qaarkood u xisaabayaana kuwa kale ayna uga mashquulinayn wa asracu lxaasibiin aayaddan fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana tafaasiir kalea ku jira oo culammada qaar ku fasireen qaar yidhahda waxaa laga tilmaamayaa koritaanka samaawaadka la korayo ee malaa'igtu ay korayaan iyadoo koritaankoodu wakhti kooban uu ku dhacayo ayaa waxaa laga tilmaamaya haddii aadamigu ay kori lahaayeen oo loo sakhiri lahaa waxay yaga ku qaadan lahayd koritaanka ay ka korayaan min asfali alard ila acla asamaa konton kunoo sano qowlkaana culamada qaar baa ku fasireen ahlucilmiga qaarkood ay ku fasireen ahlucilmiga qaar waxay ku fasireen yowmulqiyaamaha gaalada waa ku dheeraanayaa marka iyaga nisbadooda wuxuu u yahay konton kunoo sano adigu calaa kulli xaal aqwaal baa ku jira sheikhu isagu wuxuu doortay in looga jeedo haddii ciddaan ilaahay ahayne khalqiga kala xukumi lahayd konton kunoo sanay ku xukumi lahayd laakiin isagu ilaahay wuxuu ku xukumayaa oo khalqiga ku kala xukumayaa saacad bimiqdaari alqaa'ilati fi dunya waxaa soo arooray in gaalada ay ku culus tahay maalintani fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir waxaa laga fahmaya cala alkaafiriin cala almu'miniin inay u sahlan tahay waxaa kaloo allah yidhi asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiila asxaabu jannuhu maalintaas yagaa wanaag badan mustaqaran makaanu istiqraar meel lagu sugnaado yagaa u wanaag badan wa axsanu maqiila meel lagu qayluulaysto iyagaa u wanaag badan maqiilan waa min alqayluula aayaddaasay waxay ka deliishadeen culammada qaarkood in ahlu jannuhu dhammaan maalintu intayna kala badhminba inay jannada ku wada xaroonayaan waxaa soo arooray xadiis sheegaaya in nabiga sala allahu aleyh wasalam laga sheegay waaladii nafsii biyadihi inahu layukhafafu cala almu'mini xataa yakuuna akhafa calayhi min salaatin maktuubati yusalliiha fi dunya inta lagu yidhi maxaa ka dheeraansha badan maalintan ayaa waxaa laga sheegay inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye waa loo fudaydiyaa muuminka ilaa uu noqonayo mid uga fudud salaad farada oo uu adduunyada ku tukaday ilaa uga fududaanayo yacni maalintaasi uga fududaanayso xadiidka sanadkiisa dacfa ku jira oo min riwaayati daraaj can abilhaysam weeyi sheekh albaanina waa daciifinayaa laakiin xaafid ibnu xajar wuu taxsiininayaa waxaanay shaahid uga dhigeen xadiid kale oo isagu markaa eh, fudaydin sheegaya laakiin aan qadarkan tilmaamayn oo ibnu xibbaan soo wariyey oo sheegaaya yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiina miqdaara nisfi yowmin min khamsiina alfa sana yuhawinu dalika cala almu'miniina ka tadalli ashamsi lilghuruubi ila an taghrub yacnii muuminka ilaahay waa u fudaydinayaa ilaa ay u noqonayso sida markaa qoraxdu markay dhicitaanka isu laalaadiso ilaa intay dhacaysoo kale ay muuminka u noqonayso marka kaasaa u shaahidaa la yidhi labaduba calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan takfiif bay tilmaamayaan ka dambaana quwo badan saas aawadeed ibnu xibbaanka muxaqiqa taxqiijiyey wuxuu odhanaya waa saxiix calaa sharti lbukhaari waa yahay wuxuu sheikhu inoo sheegay siduu ilaahay markii hore u bilaabay ayay ku noqonayaan kamaa bada'na awala khalqin nuciiduh xagga khalqiga iyo abuurka sidii baa lagu soo celinayaa waxaa la soo xashrinayaa iyaga oo markay dhasheen siday ahaayeen ah oo qaawan oo aan wax dhara sidan baa la soo saarayaa xabaalaha laga soo bixinayaa dhar ma sitaan kaba ma sitaan waa xufaatan curaatan ghurlan waa cagacad yihiin waa qaaqaawan yihiin balagtii xataa waa ku taallaa jidhkooda wax alla wixii ka go'ay ha yaraado ama ha weynaadee waa loo soo celiyaa iyagoo dhammaystiran yahay jidhkoodu ayaa la soo saaraa aafaadka ku soo darriyey ama qaarkood curyaamiin noqdeen ama ay noqdeen laangadhayaal ay noqdeen ama ay il beeleen ama jidhkooda wax ka mida go'een waa loo soo celiyaa iyagoo siday ku dhasheen ah sidii markii hore abuurkooda lagu bilaabay bay ku noqdaan wixii hore loogu qorayna sacaade iyo shaqaawo iyagana waxa weeye waxay noqonayaan inay dee sideed u wataan marka qorana jannay gelaysaa qorana naar bay gelaysaa nacuudu billaahi min annaar xadiis buu keenay xaakimu soo wariyey can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala yowmu alqiyaamati ka qadri maa bayna alduhri waalcasri yowmu alqiyaamuhu wuxuu la mid yahay qadarka duhurka iyo casarka u dhexeeyo kale bimacnaa intaasoo kalea lagu xisaabaya khalaa'iqda waa halkay yidhaahdeen taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen yacni wakhti alqayluula qolo kastaaba ama jannay ku qayluulaysanaysaa ama naar ay sidaas yidhahdeen qaala alxaakimu hada xadiisun saxiixu alisnaadi calaa sharti shaykhayn xaakim wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix shardiga labada sheikh buu ku asaxay bukhaariyo muslim in kaana suwayd ibnu nasrin xafidahu waa hadduu markaa waxa xifdiyey suwayd ibnu nasri oo raawiga soo warinaya ibnu mubaarak ka warinaya uma rawaahu mawquufan cala abi hurayra kadibna wuxuu soo wariyey xaakim isagoo mawquuf ku ah abu hurayra qaala calaamatu alalbaaniyu fi saxiixa wawafaqahu adahabiyu cala ma qaal dahabi waa ku waafaqay arrinkaa uu sheegay yacnii inuu yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn bimacnaa kuma radin bacdu ahlicilmi xoogaa waa niqaashaan cibaarada wawaafaqahu dahabiyu oo waxay yidhahdeen wasakata calayhi dahabiyu baa fiican in la yidhaahdo waayo dahabi isagu ma ballanqaadino ma odhan haddaan aamuso waan ku waafaqay waxaase mashhuur noqotay in markaa la yidhaahdo waafaqahu dahabiy waxayse bacdi yidhaahdaan wasakata calayhi dahabiyu in la yidhahdaa fiican maadaama aanu odhan haddaan ka aamuso waan ku waafaqay kitaabkana inuu ikhtisaariyo ugu tala galay hadduu cibaarada sideedii u soo naqliyo dee siday u qorayd buu u soo naqliyey laakiin ma aha inuu markaa xadiis walba isagu xukum uu ka yidhi ma aha laa yunsabu ilaa saakitin qawlun waana sababta uu odhanaayo dahabi axaadiista markuu sheegaayo waxay u baahan tahay in aad markaa axaadiistiisa loo niqaasho ayay markaa u baahan tahay axaadiista qaarkooda uu ka aamusay halkanna meelo kale inuu ku naqdiyaa jirta wuxuu yidhi wa araa ana almawquufa fii xukmi almarfuuci bal huwa awdaxu waabyan wallaahu aclam lakina suwaydan laysa calaa sharti shaykhayni wain kaana iqatan wa huwa riwaayat ibnumubaarak albaani wuxuu odhanayaa raximah ullah waxaan u arkaa xadiidkan mawquufka ah yani labada riwaayo riwaayada marfuucada iyo ta mawquufada ah saxiixu waxay tahay riwaayada mawquufka ah ayaa saxiixa oo bimacnaa waxa weeye xadiisku ku saxan yahay sawaab ku yahay ha yeeshee ha ahaado mawquufe albaani wuxuu leeyahay waxaan arkaa mawquufku inuu xukmu rafci leeyahay baan arkaa waana ku cadiyey arrinkaas bal huwa awdax waabyan wallahu aclamu lakina suwayda laysa calaa shardi shaykhayn taasuu yaro tacaquba waa siqa laakiin calaa kulli xaal sida marka albaani sheegaayo wuxuu tilmaamayaa xadiidkaas isagoo mawquufa oo xukmi rafcila inuu asaxay ayuu sheegayaan dee aayaadkana waaba ka deliishadeen aayadda aynu sheegnay iyo aayad kale waa yahay ama aayaddan aynu soo marray fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana qowlka odhanaya oo ku fasiraya in looga jeedo malaa'igtu intay u korayso qadar yar ku korayso haddaa idinku kori lahaydeen oo laydiin sakhiri lahaa masaafadaasay idinku qaadan lahayd aayadda insaa lagu fasiraa waa laga raajaxsan yahay ee yowmulqiyaamaha in looga jeedaa arjaxa waxaana u daliila xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaya ruuxa zakada manciyey ciqaabta la ciqaabayo oo safaa'ixdii dahabkiiyo fidada inta lasoo kulayliyo in la saarsaarayo jidhkiisa markastay qabowdana in lagu soo celinayo oo lasoo kulaylinayo fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana xoolihii arigii iyo geelii iyo lo'dii yagana saa si la'aag markay ugu fara badnaayeen ee ugu shishlaayeen ee waxa weeye xataa cidiyahoodii iyo qoobabkoodii iyo yacni cagtii ballaadhnayd intaba markaysaga sidoodii ay tahay waan hataa ciddiyihii laga gurin yacni inay markaa ku tumanayaan ya kulamaa mara calayhi uulaaha rudda calayhi ukhraaha fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xata yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka yowmulqiyaamaha inay tahay ayuu xadiiskaasi markaa sheegayaa marka in lagu fasiro aayaddana macnahaas ayaa markaa fiican nusuusaha qaarkood waxaa ku soo aroortay in la xisaabayo dadka qaarkood xisaab sahlan ama xisaab fudud fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira nabiguna wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam allaahumma xaasibnii xisaaban yasiiraa waa ku ducaysti ilahu ii xisaab sahlan dadka qaarkoodna xisaab adag baa la xisaabayaa sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam man xuusiba cudib markii la su'aalayna nebigu uu yidhi sala allahu aleyh wasalam oo caaisha ay ku tiri yaa rasuul allah suuta ilahay yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira riwaayo kale waxay sheegaysaa ducada nebiga inay maqashay allaahumma xaasibnii xisaaban yasiira dabeedna ay tidhi yaa rasuul allah arrinkaasay su'aashi caaishana hadday nebiga wax ka maqasho oo arrinkaasi ishkaal geliyo way weydiin jirtay ilaa arrinku u caddaanayo markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xisaabta iyo sirka ahi waa inuu ilaahay eego kitaabka camallada oo dabeedna marka uu ruuxa marka cafiyo an yandura fii acmaali ama fii kitaabih wayatajaawas allaahu canhu taasaa xisaaban yasiiran ah xadiiskan kale wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man xuusiba cudib dabeedna nabiga ay su'aashay calayhi salaatu wasalaam aayaddana sheegtay dabeedna nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam inamaa dalika alcardu kaagaasi waa cardi waa bandhig ruuxa camalkiisa loo bandhigayo dabeedna la cafinayo walaakin man nuuqisha alxisaaba cudib ha yeeshee kii xisaabta aad loo tafniido waa la cadaabaa haddii aad loo tafniido waa la cadaabayaa munaaqashadu waa su'aalaha la weydiinaayo maxaad u samaysay sidaad u samaysay maxaa kugu kelifay yani waxa weeye waa munaaqashada caynkaas laakiin in kitaabkii la eego oo deedna la cafiyo aan waxbaba la weydiin ama in la weydiiyo loo bandhigo oo la yidhaahdo maalinta caynkaasa waxaa ma samaysay maalintaa waxaa ma samaysay oo la taqriiriyo sida xadiidka saxiixuba uu sheegayo ina allaha yudni lmumina yowma alqiyaama xataa yadac calayhi kanafahu muminku ilaahay soo dhoweeya maalinta qiyaame ilaa asturkiisa uu saaro markaasuu deedna weydiiyaa camalladiisi gaalada iyo munaafiqiinta calaa ru'uusi alashhaad baa laga fadeexadiyaa oo la kashifaa laakiin muuminkii waxaa la weydiinayaa maalin walba wuxuu sameeyey marka la yidhaha waxaa ma samaysay maalinta caynkaasa markaasuu yaha bala bala bala ilaa uu is yidhahda halaagsantay kadib baa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa innii satartuhaa calayka fi dunya wa ana akhfirha laka alyowm ama ana akhfiruhaa laka alyowma kamaa satartuha calayka fi dunya maanta waa kuu dhaafayaa sidaan adduunyadaba kuugu xilqariye ku asturay baan maantana kuu cafinaya kuu dhaafaya biqayri xisaab haddaba waxaa soo aroortay dadka qaarkood in eh, la jannaynaayo bighayri xisaabin walaa cadaab taas waxaa laga tilmaamayaa xisaab la tafniidayo iyadaan la xisaabayn baa laga tilmaamaya marka noocan kitaabkun la eegaayo oo dabeedna markaa la tajaawisayo nooca inuu yahay ayay noqonaysa oo xisaaban yasiiran baa laba nooca noocna kitaabkunbaa la eegayaa waxba la weydiin maayo oo ilaahay markiiba u dhaafaya waa la jannaynaya noocna dembiyadiisiibaa la qirsiinaya waa kii xadiiska kale sheegayey marka calaa kulli xaal sidaas ayaa laga tilmaamaya sheekhu waxa uhi raximah wa ahluljannati yowmaidin filjannati yatanacamuun ahlu jannuhu maalintaasi qiyaamada gudaheeda filjannati yatanacamuun jannada gudaheedaay ku nicmaysanayaan oo ku raaxaysanayaan wa bisunuufi aladaati yataladaduun noocyadii macaannada ayay yataladaduuna macaansanayaan wa biafdali alkaraamaati yuxbaruun sharafaha waxyaalaha ugu mudanee ugu sii fiican ayaa lagu karaamaynayaa ama lagu qurxinaya ama lagaga farxinaya xubuurka quruxda waa la yidhaahdaa faraxna waa la yidhahdaa marka culammada qaarkood in laga farxinayay ku fasiraan qaarna waxay ku fasiraan in lagu eh, qurxinayo qaarna in laga farxinayo eh, in lagu sharfayaana waa ku dhowdaha sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah in ahlu jannihii jannada ay gelayaan maalinta qiyaame ay ku nicmaysanayaan anwaacda nicamka kala duwan ee ku sugan ay ku nicmaysanayaan waxyaalaha ay ku nicmaysanayaan oo wax la xidhanayo wax la cabbaayo wax la cunayo wax la daawanayo wax la dhegaysanayo yacni nooc walba leh wax lagu raaxaysanayo anwaac badan oo kala duwan oo nicmooyinay nicmaysanayaan wax kastay doonaanna waa helayaan iftiinkii nicmada korkooda ka muuqata hadday tahay dhalaalka hadday tahay faraxa hadday tahay marka waxa weeye ladnaanta iyo nicmada tigaadyada laacda soo lama odhan nicmadii baa ka muuqata oo ka soo ifbaxday yacni wax kasta oo wanaag ah ayaa la siinaya ku nicmaysanayaan hadday tahay dumar xuuralciina hadday tahay dumar aadamiyaata oo markaa mu'minaata ah oo soo camal falay yani nooc walba waa loogu nicmaynaya yacnii guryaha iyo firaashyada iyo dharka iyo waxyaalaha la xidhanayo waxa la cabbaayo waxa la cunayo anwaacda fawaakihda helayaan ee marka waxaa kala duduwan qaarkood marka isu eg yihiin haddana markaysaa kalaa dhadhanka ay yihiin nooc kastay doonaanna ay helayaan hilib noocay doonaan yani marka faakiha noocay doonaan nooc kastaba waa helayaan xataa siday u doonaan bay marka u helayaan isagoo mashwiya hadduu doonaayo isagoo shiilan hadduu doonayo isagoo karsan hadduu doonaayo suu doonu ku helayaa maaha wax absaamaya xataa judhadku doonu helayaa yacnii laanta ugu dheer yacni midhaha ku yaalla hadduu doono dhib ku noqon mayso iyadaa soo dhowaanaysaa wajaana aljannatayni daan markaasuu ku goosanayaa fadhi iyo istaag iyo jiif yani dangiig nooc kastaba ku goosanaya nooc kastaba ku goosanaya waxyaalaha macaanada kala duwan bay macaansanayaan xagga awoodda waxaa la siinaya awood badan midkii waxaa la siinayaa quwatu mi'ati rajul waxay ku baaqan noqonayaan dhallinyaranimo xuralciinta la siinaayo iyo mu'minaadka iyaguna markaa eh, jannada loogu nicmeeyey waxay ku sugan yihiin dhallinyaranimo gabow ma jiro dhimasha ma jirto caajis ma jiro xanuun ma jiro daal ma jiro hurda ma jirto wax alla wax la dhibsada lagu arki maayo waa azwaaju mutahara dabeecad qalloocan male wax lagu dhibsado male kaadi iyo saxare ma jiraan xaaka ma jirto waxalla waxaa qashisaar u noqonayaa waa rashxun ka rashxilmiski waa dhidid weliba udgoon ah oo aad miski mooddo waxay sidaa u cunayaan kuma calool qushqushayaan kuma daaca qurmayaan kuma xanuunsanayaan kuma dhibaatoonayaan yaa cuntadaa iskhilaaftoo dhibta noocaasay keentay ma jirto madax wareer ma jiro calool xanuun ma jiro ina wax dhiba la arki maayo quwo iyo awood baa la siinaya iyagana abkaar baa laga dhigayaa dumarkii waa abkaar waa bikrado awoodda markaa boqol nin baa la siiyey shaqada marnaba ka caajisi maayo hadduu doono inuu qabto mar kasta waa qaban karaa ka daali maayo kamana caajisayo dhibna ku keeni mayso laa isaga walaa iyada midna dhibaato ku keeni mayso marka shaqada ka baxaana bikradnimadii baa lagu celinayaa walaa wajac xanuunna ma jiro geeridii waa la gowracay dhimasha ma jirto ina lakum fiiha an taxyaw falaa tamuutuu abada wa an tashibuu falaa tahramuu abada wa an tasixuu falaa tasqamuu abada jannada gudaheeda waxaa idinku sugnaatay inaad noolaataan oo aydaan dhiman inaad dhallin yaraataan oo aydaan gaboobin inaad caafimaad qabtaan oo aydaan xanuunsan inaad nicmaysataan oo aan dhibaata idin haleelin fahum idin ilaa rabbihim yanduruun yagu goortaas rabbigood bay eegayaan oo ay arkayaan laa yumaaruuna fi nnadari ilayh kama shakinayaan eegmada ay eegayaan ka shakin maayaan almiraa waxaa loo isticmaalaa laba macne in shaki lagu fasiro iyo in asraar lagu fasiro laa yumaaruuna iskuma asraarayaan oo iskuma khilaafayaan intay isku qabtaan fi nadari ilayhi eegista la eegaayo miday isku asraarayaan maaha ama ku doodayaan walaa yashukuun kamana shakinayaan aragti dhaba ayay arkayaan fa wujuuhuhum bikaraamatihi naadira wejiyadoodu karaamada ilaahay iyo sharafta ilaahay bay la dhalaalaysaa la iftiimaysaa nadradu waa nicmada iyo iftiinka iyo ladnaanta naadira waa la iftiimaysaa la wirwiraysaa wa acyunuhum bifadlihi ilayhi naadira indhahooduna bifadlihi fadliga ilaahay dartiis bay ilayhi naadira xagga ilaahay ay eegaysaa ilayhi waxay ku tacalluqdaan naadira ilaahay baa ku galladaystay inay arkaan oo ay eegaan fii naciimin daa'imin muqiim waxay ku sugan yihiin fii naciimin yacni naciim bay ku sugan yihin nicmo daa'imin joogto ah oo muqiim waa isla macne yacnii nicmo daa'imoo weligeed joogaysa oo muqiimin sugnaanaysa oo joogaysa laa yamasuhum fiiha nasabun kuma haleelaayo jannada gudaheeda wax daari ku haleeli maayo ma daalayaan ma daalayaan wamaa hum minha bimukhrajiin mana aha qaar laga bixinayo jannada oo laga saarayo maaha jannadaa marnaba laga saari maayo ukuluhaa daa'imun wa dilluha ukuluhaa midhaheedu midhaha laga cunayaa jannada daa'imun waa joogto waa daa'im la waayi maayo wa dilluhaa harhkeeduna waa joogto tilka cuqba aladiina attaqow taasi kuwii ilaahay ka baqay cidhib dembeedkoodii wanaagsanaa weeye wa cuqba alkaafiriina annaar gaalada cidhib dembeedkoodu annaaru waa naar cidhibdambeedka gaala ku dambaynaysaa waa naar waa ahluljaxdi cidda markaa dafiraadda u saaxiibka ilaahay dafiraysa bimacnaa ka gaaloobaysaa juxuudka la yimi can rabbihim yowmaidin maxjuubuun xagga rabbigood maalintaa waa laga xijaabaya waa laga qarinaya aayadda ma keenin laakiin hadal caadiya ayuu ku buuxiyey yacnii gaalada ilaahay waa laga qarinayaa indhaha gaalada ilaahay waa laga qarinaya oo ilaahay ma arkayaan wa fi nnaari yusjaruun naarta gudaheedana waa lagu shidayaa waa lagu gubayaa labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa xumaaday maa qadamat lahum anfusuhum waxay nafahoodu u hormarisay ayaa xumaaday an sakhita allaahu calayhim waa inuu ilaahay u cadhooday ah ama wuxuu u xumaaday inuu ilaahay u cadhooday iyaga aawadeed buu u xumaaday wa fi lcadaabi hum khaaliduun cadaabka gudihiisana waa ku waarayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutuu laguma xukumaayo geeri oo fayamuutuu dabadna ay dhintaan walaa yukhafafu canhum min cadaabiha lagamana khafiifinayo lagama fudaydinaayo iyaga xaggooda min cadaabiha cadaabkii naarta laga fudaydin maayo oo looma sahlayo kadalika najzii kulla kafuur sidaannu kuwa u abaalmarinay baannu u abaalmarinaa mid kastoo gaalnimo badan khala ilaa man shaaa allaahu miduu ilaahay doonay mooyaane ama khalaa man shaaa allaahu kuu ilaahay doonay mooyaane waa min almuwaxidiin xaalu muwaxidiinta ka mid ahaaday ikhraajahum ka soo bixintooda uu doonay uu ka soo saarayo ilaahay iyaga minhaa naarta uu ka soo bixinayo wa bacdu ahli tawxiid oo kabaa'ir la yimaa naarta gelaya dabeedna marka dambea laga soo saaraya sharaxa mawduucan aynu sharxayno in sha allahu tacaala berri inoo ahaanaysaa halka inugu joogo wallahu alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk